bismi اllahi الرaxmaan الraxiim atawkiid baynu ku jiray atawkiid tawaabicdii baynu soo haynay tamaariinta nactigii aynu ka soo baxnay ayaa laba tamriin dul mari lahaa tamriinka koobaad nactigii wuxuu yidhi mayiz الnacta alxaqiiqiya min asababiyi fi اlcibaaraat اlaatiya nactiga xaqiiqiga iyo ka sababiga kala sheeg cibaaraadka soo socda kuwa qaarkood aynu ka tilmaano alqaahiratu madiinatu caiima tudaaricu kaiira min almudun اlawrubiyati fi jamaaliha wa halkaasi waxaa ku jira alqaahiratu madiinatu weeye magaalada oo caiimatun weyn waa nacti e, caiima e, la sifaynayo madiina la sifaynayo waana nacti xaqiiqiya cadiimatun hiya magaalada ah mid weyn waa nacti xaqiiqiya lannahu cidda waxaa lagu tilmaamaya inuu weyn yahay waa magaalada lafteeda magaaladaasoo tudaaricu kaiira min almudun اlawrabiyati fii jamaaliha wa rawnaqiha tudaaricu waa nactigii mxuu ahaa jumlada ahaa oo madiina mar kale la sifaynayo min almudun alrabiyati waa nactun lilmudun oo nacti marksa xaqiiqiya وqad zaada sukaanuha fi اlayaam اlأkhيiraةi ziyaadaة caظiima alأkhيira wa nactun lilayaam waa nacti xaqiiqiya ziyaadaة caظiima caظiima saasoo kale waa nacti lagu sifaynaya ziyaada ziyaadada oo caظiimatan weyn waana xaqiiqi wa fiiha kaiiru min almayaadiin alwaasica alwaasica waa nacti xaqiiqiya wاlxadaa'iq alghanaa beero ma garanaysaa geeda badan markaa shimbiraha maarsa ku jira ay badan yihiin ama ka heesaya alhanaa macnaheega wanacti iyaduna xaqiiqiya waidaa tufta fii anxaayiha wajadta qusuuran shaamikhan bunyaanuha wamasaajida caaliyatan qibaabuha waidaa tufta fii anxaayiha magaalada qaahira dhinacyadeeda haddaad ku soo wareegto wajadta waxaad arkaysaa qusuuran daaro ayaad helaysaa kuwaasoo shaamikhan bunyaanuha dhiskaygu aad u sareeya dhiskoogu aad u sareeya shaamikhan bunyaanuha shaamikhan waa nacti qusuuran taa lagu sifaynaya waana nacti sababiya lannahu wuxuu yani shaamikhantaasi nactigaasi wuxuu godanayaa bunyaanuha ismigaa ka dambeeya waxa shaamikhaana qusuurtii maahae waa bunyaankeega iyo dhiskeyga nacti sababiya wey wamasaajidaba wajadta masaajida ayaad helaysaa masaajidoo caaliyatan qibaabaho qubadeegu aad u sareeya waa nacti sababiya wa axyaaan wajadta axyaaan xaafado muttasicatan shawaaricuha waa sababi wahaakada kuwa kalena intaas ka qiyaas qaata tamriinka labaad laftiisa daynu wax ka taabanno cayin maa fi ljumal alaatiya min alnucuuti walakhbaari walaxwaal jumlooyinkan soo socda waxaad caddaysaa wixii ku sugan oo nactiyaala ama khabarra'a ama axwaal xaalooyina saddexdaba sheeg wixii nactiya wixii khabara iyo wixii xaalaha laa tasur axadan qofna ha siyaaranin waasamaa'u mumdiratun xaal samadu rooban tahay oo roobda'ayo xataa laa tadkhula calayhi si aanad ugu gelin qofkii aad siyaaratay mubalala hiyaab xaala tahay kii dhar qoyan dharkaagu qoyan yahay mulawah alxidaa kabihiisu wasakhaysan yihiin fainda dalika arrinkaasi caybun weeye ceebta oo kabiirun wey laa tasur axada wاsamaau mumdira jumladaasi waa xaaliya xaal uu roob da'ayo wاsamaau mumdira wowdaasina waa waaw lxaal ee maaha wowdii xarfu cadafkahay samaau waa mubtada mumdiratuna waa khabarkii jumladuna min almubtada wاljumlaة min almubtada wاlkhabr fii maxali nasbin xaalun wey xatى laa tadkhula calayhi mubalala iyaab mubalala iyaab waa xaalo mulawat alxidaa waa la mid xaalaa lagu nasbiyey faina dalika caybun inada ismigeegu waa dalika caybunna waa khabarkeedii marka haddii khabar la saarayay caybun waa khabar caybkoo kabiirunna waa nacti wey alimaam alcaadil imaamka caadilkii kalabi lxaani wuxuu la mid yahay aabbihii naxariista badnaa ee u naxariisanaya calaa waladii waladkiisa ayuu la mid yahay yacuuluhum ah, yani waxa weeyaan awlaadiisa ama calaa wildihi la ydhaahdo awlaadiisa yacuuluhum aabbuhu wuu masruufaa oo wuu nafaqeeyaa sikaaran xalayiin ku yaryar wayurshiduhum wuu toosiyaa kibaaran iyagoo waaweynna u tilmaama marka halkaa waxaa ku jira alimaamu alcaadil alcaadil waa nacti xaqiiqiya ah oo imaamka lagu sifaynayo kalabi alxaani kalabi buu la yahay jaaramjurkaas waa khabarkii mubtadaha waa khabar aabihii alxaani calaa wildi wlaadiisa u naxariisanayay alxaani calaa wildi bimacnaa calaa awlaadi alxaani waa nacti xaqiiqiya oo aabbaha la sifeeyey yacuuluhum sigaaran waxa uu nafaqeeyaa ama masruufa iyagoo yaryar sigaaran waa xaalo wayurshiduhum kibaaranna waa xaalo iyado alburtuqaalu faakihatun weeye faakihada oo ladiidun طacmuha dhadhankeegu wuu macaan yahay ayibatun raa'ixatuha wahuwa min faakihati shitaa waxay ka mid tahay faakihada ama khudradda maxaa la dhaha jilaalkii aطawiilati اlbaqaa ee baqaheegu ama jiritaankeygu wakhti dheer uu jiro halkaana waxaa ku jira alburtuqaalu faakihatun de khabarka la soo saaraya faakihatun waa khabar ladiidun طacmuha waxa weeye nacti sababiya ayibatun raa'ixatuha waa sidaasoo kale waa nacti labaad wahuwa min faakihati huwa waa mubtada min faakihati jaarmjurkaasna waa khabar min faakihati shitaa aطawiilati اlbaqaana waa nacti xaqiiqiya haddii la dhahdo طawiilun baqaa'uha ayay noqonaysaa sababi aطawiilat اlbaqa waa xaqiiq الأmاkن الhاadئة khayr للسkنى min الأmاkن الmمluءaة bالjalبة والضوضاء waayahay halkaasaynu qaybta tamaariintaasi ku dhaafaynaa atawkiid tawaabicda noocii labaad wey marka la tawkiidinayo kelmad hore la adkaynayo ama ixtimaal meesha wax soo gali kara laga saaraya iyo tawahum ayaa tawkiidka la isticmaala alamila tusaalayaasha xaadaanii lwasiir wasiirkii baa ii sheekeeyey nafsuhu nafahaantiisa qaabaltu lwasiira ayaan qaabilay nafsahu katabtu ilى اwasiiri wasiirkii baan u qoray nafsihi halkan alwasiir baa la towkiidinaya marka muakad baa la dha kelmadda la towkiidinaya waxaa la dhaa muakad ereyga lagu towkiidinaya sida halkan oo kale nafsuhu ama caynuhuna muakid baa la dha muakid kii wax adkaynayay ama towkiid baa la dha towkiid towkiidna waad odhan kartaa muakidna waad odhan kartaa meesha hore la adkaynayana muakad baa la dha xadaani اlwasiiru wasiirkii baa ii warramay wasiirkii baa ii sheekeeyey waxaa la tawahumi karaa qofka saamica ama mukhaaabkeed la hadlaysa wuxuu odhan karaa malaha wasiirkii isbay arage eh, ku-xigeenkiisii iyo wakiilkiisii iyo ma garanaysaa cid bay sarkeen wasiirka ka agdhow si aad tawahumkaa meesha uga saarto oo waa suurtagal carabiga ah xaadaanii inaad tidhaahdo adoo u jeedaa xaadaanii wakiilu lwasiir ama naaib wasiir baad ujeeda markaasaa doranaysaa wasiirkiibaa ii sheekeeyey mar haddii ku-xigeenkiisiyaan wada hadalnay waxay ka dhigan tahay inaa wasiirkii oo kale ya way dhici kartaa in sida aad u xadaa lilwasiiru markaa ta waxa weeye inuu wasiirkii ku waramay aahirka waxa yani ixtimaalka kale ku jiraa na waxa weeye in wasiirkii aydaan kulmin laakiin cid kale oo ka agdhow ay ku sheekaysa ama ay ku waranta ixtimaalka noocaasoo kalea waxaa meesha ka saaraya nafsuhu wasiirka naftiisii marka ma jira imika ixtimaal loodhan karo cid kalaa u warantay loodhan karaa ma jiro xadaani lwasiiru nafsuhu marka nafsuhu waa tawkiid halkay adkaynaysaa ama lafdigaas halkuu adkaynaya alwasiir ayuu adkaynaya wasiirkuna waa muakad waa kii la adkaynaya marka laga hadlayo m shay qofkii laftiisii baad kulanteen mise ku-xigeenkiisii iyo cid kalaad ka hadlaysaa laga hadlayo waxaa meesha ka saara ixtimaalka iyo tawahumka in lagu tawkiidiye nafsi ama cayn ama labadoodaba layskugu daro annafsu walcayn baa lagu tawkiidiye ixtimaalka waxay meesha ka saartaa in mudaaf lasoo qadarayo alwasiiruda naa'ib ulwasiiri ama wakiilu lwasiiri nooc cayn lasoo qadaraya ayay meesha ka saarta ixtimaal taqdiira mudaafin ixtimaal taqdiiri mudaafin mudaaf in laysoo qadarayo inay muxtamil tahay suurtagal tahay ayaa nafsi iyo cayn marka wax lagu tawkiidiyo ay meesha ka saarta isaga laftiisii weeye xadaani alwasiiru nafsuhu tawkiidku waa taabic alwasiiru markuu yahay nafsuhu bay noqonaysa qaabaltu alwasiira nafsahu ayay noqonaysa katabtu ilى اlwasiiri nafsihi lannahu towkiidka nafsuhu iyo caynuhu waa taabic muakadka uu adkaynaya ayuu raacaya waxaanu ka raacaya icraabki alrafci wاlnaصbi wاljar ayuu ka raacaya wax kale iskama raacaan wax kale iskama raacaan waxay iska raaci karaan waxa la adkaynayo waa inuu yahay macrifo nakiradana mararka qaarkood waa la towkiidin karaa ibnu maali iyo culmo badan way banaynayaan inakiro hadday maxduuda tahay tawkiidkuna macnaw yeelayo aad tidhaahdo sumtu shahran kullahu xataa tidha oo lafdigii tawkiidkuna macrifo noqdo muakadkii hore tawkiidinaysana inuu nakiro noqdo xataa taas way bannaanta mararka qaarkood laakiin sida badan waxaa la tawkiidinaya muakadku waa inuu macrifo yahay alfaadu tawkiidkana damiir baa loo idaafeeyaa badankooga damiirkaasaa dabadeedna ay ku macrifoobaan macrifada iska raaceen waa laodhan karaa laakiin waxaa ugu muhiimsanaya tawkiidka muakidka iyo muakidku ay iska raacaan waa awjulicraabka nafsuuda halkaa markaa waxaa la mida ah, caynuhu waa isku macno xadaanii lwasiiru caynuhu haddaad tira ixtaraqat iddaaru daartii baa gubatay kulluha dhammaanteed qara'tu lkitaaba baan akhriyey kullahu faragtu min alacmaal baan ka faaruqay kulliha halkana kulli buu ku tawkiidiyey dhammaanteed dhammaantood markaad leedahay marka waxa kulli lagu towkiidinaya waxa loo shardiya ama waa inuu isagu ajsaa leeyahay ajzaa waa inuu leeyahay oo aad tidhahda jaءa aljeyshu kulluhu lannu jeyshku de afraad badan buu ka kooban yahay wa jaءat alqabiilaةu kulluha aad tidhahdo lanno qabiiladu afraad badan ayay leedahay wa jaءa xadara dulaabu kulluhum aad tidhahdo lanno dulaabku dee afraad badan bay lahayd wuxuu inuu afraad badan leeyahay ama in ficilkiisa marka la eego uu kala qaybsami karayo ficilkiisa marka la eego oo aad odhan karto maalan sida qara'tu lkitaaba qara'tu lkitaaba kullahu lannahu qiraa'ada waxaa laga yaabaa inaad qayb akhrido inay dhammaantii akhrido oo laga yaaba kala hadhe bictu lcabda bay tusaalo keena bictu lcabda addoonkii waan iibiyey kullahu lannu bayca uu ku kala hari kara addoonkii badh inaad iibisaa laga yaabo qayb iibiso ishtaraytu alcabda kullahu laakiin jaaa alcabdu jaaa alcabdu ma noqon kaas ya majiica jaaa alcabdu haddaad tira addoonku binafsihi waa qof keliya ficilkiisana jaaa ma kala hari karo oo qayb baa qofkii timid qaybna way maqan tahay ma noqon karo haddii uu wuxuu fii nafsihi ajsaa leeyahay uu afraad leeyahay kulli waa lagu tawkiidin karaa biictibaari caamilihi ficilka ka horeeya haddii waajsaa leeyahayna waa lagu tawkiidin karaa marka ixtiraqat iddaaru kulluha lannu caamilkayga marka la eego ixtiraaq dee daartu way kala hari karta qayb baa guban karta qaybna way badbaadi karta kulluhaa taasaad ku tawkiidinaysa qara'atu kitaabku marka loo eego yani marxa eh, eh, binisbati lilqiraa'a qayb baa la akhrii karaa ama dhammaantii baa la akhrii karaa faraqtu min alacmaali kuwana acmaashu way badan yihiin badi acmaashii baan ka faaruqay oo jamca kullihaa dhammaanteed kulli buu halkan ku tawkiidiyey waxay noo soo socotaa kulli waxaa la mida jamiic baa la mida jamiic oo aad odhanayso ixtaraqat iddaaru jamiicuha wa qara'tu alkitaaba jamiicahu wa faraqtu min alacmaali jamiiciha kulli iyo jamiic waa isla mid kilaa iyo kiltaana way noo soo socdaan aartaas kul iyo jamiic iyo kila iyo kiltaa afartaasiba waxay meesha ka saaraan markay wax tawkiidinayaan ixtimaal ah inaan loo jeedin shumuul ixtimaala cadami iraadati shumuul inaay dhammaantood aanan loo jeedin ee qayb ka miduun loo jeedo ixtimaalka ah ayay meesha ka saaraan kulluhum iyo jamiicuhum iyo kilaahumaa labadoodiba kiltaahumaa saasay leeyiin alfaada towkiidku waa labada nooc wax meesha majaas ka saara oo marksa yani ixtimaalkii in wasiirkii baan la kulmay aad majaas uga jeedde aad uga jeeddo naa'iblwasiir baan la kulmay wax meesha ka saara ama waxaad tidhaha mudaaf in lasoo qadarayay ixtimaalkiisa meesha ka saar idan markaad tidhaha xadaani lwasiiru ama qaabalani lwasiiru mxuu ahaa aabalanii naaib wasiir mudaaf baa ka maan baa loodhan karaa wax meesha ka saar oo isaga laftiisii baa la kulmaydha waa nafsuhu iyo caynuhu iyo wixii iyaga ka tasaruf anfusuhum iyo acyunuhum iyo markaa tira waa qoladaasoo keliya qolada kalena waa isku koox kulli iyo jamiic iyo kila iyo kilta intaasoo dhan macno keliya ka wada hadlayaan ma dhammaantood bay ahaayeen oo shumuul iyo cumuum baa loo jeedaa mise waxa weye qayb ka mid ay ahayd kulluhum iyo jamiicuhum markaa tidha dhammaantood ba ixtimaalkii in bacdi loo jeedo ayaa meesha ka baxay xadara dulaab aad tidhaahdo adoo u jeeda xadara bacdu dulaab marka maxaa kala saaraya xadara dulaabu markaad tidhahdo inaad ujeeddaad ardaydii o dhan way soo xaadireen iyo inaad ujeedda barunbaa soo xaadireen kulluhum taa kala saaraysa tawkiidi haddaad ujeedday ashumuul walcumuum haddaad ujeeddo waad tawkiidinaysa kulluhum iyo jamiicuhum ixtaraqat idaaru kuluhaa qara'tu lkitaaba kulahu faraqtu min alacmaali kulliha waad arkaysaa alfaadu tawkiidku muakadka ay tawkiidinaysa iyay craabka ka raacaysa hadduu marfuuc yahay alfaadu tawkiidkana waa in la gudo najaxa alakhawaani labadii walaalo way guulaysteen walaalaha kilaahumaa labadoodaba hadday laba yihiin ood leedahay dhammaantood leedahay kulluhum isticmaali mayside kilaa iyo kiltaabaad isticmaalaysa kilaahumaa labadoodiiba dabaxnaa alkabshayn labadii waan gowracnay kilihimaa labadoodiiba sakanaa fi lmanzilayn labadii guriba waan degnay ilahima labadiiba ilaahuma ilayhima ilayhima muanaha lagu tawkiide hadduu mudakar yahay kilaahuma baa lagu tawkiide hadduu muana yahayna kiltaahumaa baa lagu tawkiide waxaanu raacayaa lafdiga mxuaha muakidkiihi muakadka la adkaynayo ayuu raacaya oo filcraab buu ku raacaya kilaahumaa iyo kiltaahumaa waa mulxaq bilmuana waxyaabihii musanaha la craabka musanaha la xukunka musanaha la raacinaya wey musane xaqiiqiya ma mufrad baanay lahayn mufrad ma laha laakiin waa mulxaq bilmusana icraabkii musanahay qaadanayaan sidaa darteed najax alkhawaani alkhawaani waa faacilkii waa marfuuca kilaahuma waa tawkiid marfuuca waa calaamatu rafci alif dabaxna alkabshayn kilayhima baa laodhanaya lannu kilayhima waxay tawkiidinaysaa alkabshaynu mafcuulu bihi mansuuq marka isaguna waa tawkiid mansuuq bilya sakannaa fi lmanzilayn fi lmanzilayn almanzilaynka majruurka tawkiidi kilayhima waa tawkiid majruur bilya marka kilaa waa kalmuhanna weya turfac bilalif watunsab watujar bilya kilaahumaa waxaa la mida kiltaahumaa haddaad mu'anaf keeni lahayd najaxat اlkhtaani najaxat اlkhtaani kiltaahuma wara'aytu اlukhtayni kiltayhima wamarartu biاlukhtayni kiltayhima halkaana kilaahumaa iyo kiltaahumaa weyn mid walba midna wuu soo qaadanaya midna wuu ka tegay kulluhu markuu lahaa jamiicuhu buu ka tegey oo la mida kulluhu iyo jamiicuhu waa isla mid kilaahumaa markuu qorayna kiltaahumaa lamida nafsuhu markuu qoray caynuhu baa lamida imise lafti baa ka baxay saddex lafti uu inoo qoray saddex laftina uu ka tegey oo imise lixdaasaa ugu badan alfaadda tawkiidka waa tawkiidka nooca la idhaahda macnawiga wey tawkiidka macnawiga ee aan mu'akadka hore aanay isku lafti ahayn laakiin ay isku macno yihiin tawkiidka macnawiga alfaaddaasuu leeyahay annafsu waalcayn macno gaara bay ka hadlaysaa oo ah isaga laftiisii baan la kulmay ama iyaga laftoodii baan la kulmay ma dad kale dadkaan isarag inta kalena kulli iyo jamiic iyo mxuuha kilaa iyo kiltaana waxay ka hadlayaan shumuul dhammaantood bay ahaayeen bar ma ahayn ama qayb ka mida ma ahayne dhammaantood bay ahayn ayay ka hadlayaan alfaadu tawkiid dhammaantood wax tawahum la ydhaa ama ixtimaal la ydhaa bay meesha ka saaran waxa suurowda in waxaa looga jeedo waxaa la moodi karaa in sidaa looga jeedo taasay meesha ka saareen waa towkiidkii alfaadda ayn soo sheegnay waa towkiidkii macnowgii towkiidkuna mar walba waa taabico gaar ahaan icraabka mu'akadka la adkaynaya ka horeeya waa inuu ka raaco towkiid labaadoo waxaa jira lafdi laydha oo alfaadda la soo celceliyo ayaa jira towkiid lafdia lafdigii horunbaa laftiisii lagu celiya si aad carabka ugu adkayso kii kal marka noo bilaabay tusaalayaashiisii raytu timsaaxa baan arkay atimsaax unbaad ku celinaysa raytu timsaaxa timsaaxa tawkiid laftii wey atimsaaxadii ayaad ku celisay mar labaad waa tawkiid laftii xadara xadara alghaa'ibu xadara ficilkii baad ku celinaysay waa tawkiid laftiga laa laa akuunu lcahda ballanka khiyaamayn maayo laa akuunu lcahda baya laadun baad laba jeer ku celinaysa iminka qofkan haddii su-aal la weydiiyey hal takuunu اlcahda ou markaa yidhi laa laa akuunu اlcahda ma noqonayso yani tawkiid laadii la soo celceliyey ma noqonayso ta hore waa jawaab ta dambina waa jumlo jawaabtaa tawkiidinaysa oo kale macnaaha laa akuunu اlcahda waa jumlo gaar laa akuunu اlcahda unbaad laba jeer laadii ku celinaysa adoo laa akuunu اlcahda u idina suaal ku weydiino waaad ka jawaabaysa aani jirin ayaad laadii laba jeer ka dhigaysa laa laa ahuunu lcahd laa laa abuuxu bixubi banata ninkiila inahaa ahadat calaya mawaaثiqan wacuhuuda laa laa ahuunu lcahd laadii baa lagu celeliya waa tukiin laftiya ah. anta almaluumu anta almaluumu marka tawkiidka laftiga waxaa ka mida jawaabtana axrufu jawaabkiina waxaa ka mid ah a adigoo su-aal lagu weydiiyo oo yidha laa laa ama nacam nacam ama balaa balaa ama ajal ajal laftiga dambe waa tawkiid lafteedi idan laa iyo nacam keliya kugu filan mid keliya anta almaluumu adigaa ah ka la canaananaya adiga ayaa ah ka maluumka ah ee canaanta mutaysta canaanta adigaa leh anta almaluumu buu haddana ku celiya waa tawkiid jumla tawkiid laftiga oo jumladii la tawkiidiyey jumladii baa lagu celceliyey anta almaluumu anta almaluum marka tawkiidka laftiga in ismi lagu celceliyo in ficil lagu celceliyo in xaraf lagu celceliyo iyo in jumlo dhammaystiran la soo celiyo khulaasada waxa uu yidhi alqawaacid altawkiidu taabicun waa taabic sida nactiga iyo cadafka iyo badelkay taabicooda yihiin halka hore raaca isagu waa taabic lafdiga dambe waxa hore la raacayana matbuuc balan taabicun taabicaasoo yudkaru la sheego filkalaami hadalka dhexdiisa lagu sheego lidafci maa shay difaacidii qad yatawahamuhu uu tawahumi karo assaamicu qofka ku maqlaya waxa uu moodan karo in meesha laga saaro lidafci maa shay difaacidii ad yatawahamahu wuu tawahumi karaa saamicu saamicu uu tawahumi karo oo mimaa wixiia laysa aan ahayn maqsuudan waxa loo jeedo waxu qofku tawahumi karo aan adigana maqsuudkaaga ahayn oo aanad u jeedin si aan u tawahumin ama tawahumkaa meesha looga saaro iyo hadalka loo keena raaytu raiisa laqiitu ra'iisa saamicu wuxuu tawahumayaa war malaha madaxweynihiisa lama kulmin markaa nafsahu dheh si aad tawahumka meesha uga saarto xadara dullaabu saamicu wuxuu soranaya ardaydoo dhani malaha mayban kulluhum dheh si aad meesha uga saartaa tawahumka taabicun weeye yudkaru fi lkalaami loo sheego lidafci maa shay difaaciddii iyo meesha ka saariddii qad yatawahamuhu uu moodan karo laga yaaba inuu mooto asaamicu saamicu uu mooto shaygaasoo mimaa wixii ka mida shaygaa aad difaacaysa ee qofka saamicu u qaadan karaa mimaa wixii buu ka mid yahay laysa aan ahayn maqsuudan waxa loo jeedo waxaanad u jeedin inuu saamicu tawahumo ayaa meesha laga saaray wahwa noocaani tawkiidku waa laba nooc macnawiyun mid xagga macnaha laga tawkiidinayo jaaa alwasiiru nafsuhu aad tidhaahdo nafsuhu lafdigii alwasiir lama soo celin laakiin macnaha ahaan baa loo tawkiidiyey isku lafti maaha muakidka iyo muakadku agga macnaha ayaa laga towkiiday towkiid macnawiya wey ka alfaadale weeye annafs iyo alcayn iyo kul iyo jamiic iyo kila iyo kilta iyo xataa ajmac iyo ma garanaysaa caama iyo erayo kale xataa kuwan la mida waxa weeye alfaada kale ayaa la ydhaha towkiid macnawiya erayada wax lagu towkiiday marka isla lafdigii un la soo celceliyo ama jumladii un la soo celceliyena waxaa la ydhaha maxay towkiid lafdiya macnawiyu wa lafdiyu wey التwkiid الmacnawiyu yakun balfaadin erayu ku yimaada hiy الnafsu واlcaynu وkul وjamiicu وkila وkilta alfaadaas wey wayajib waxa waajiba an yatasila kul minhuma mid kastaaba inuu la xidhiidho bidamiirin inuu la xidhiidho damiirkaasoo yutaabiqu muطaabaqeeya oo waafaqsan almu'akada waxa la adkaynaya damiir waafaqsan jaaa saydun nafsuhu dhe jaaءat faatimatu nafsuhaa damiir muanaka waafaqsan jaaa saydaani anfusuhumaa jaaءat ilfaatimataani anfusuhumaa jaءa sayduuna anfusuhum jaaءat ilfaatimaatu anfusuhunna damiir waa inuu la xidhiidho damiirkaasina waa inuu muطaabaqeeyo marba waxa la adkaynay jaءa aljayshu kulluhu واxtaraqat اdaaru kulluha ledha وxadara talaamiidu kulluhum ويجب أن يتصل كل منها بضمير waa inuu la xidhiidho النفس والcayn وكل وجamيiع وkila وkilta dhammaantood waa ina damiir la xidhiidhaan damiirkoo yuطaabiqu waafaqsan المؤكدة في التذكير والتأنيiث والإفراad والتثنية والجمع intaba ka waafaqsan التwkiid الlafdiyu twkiidkii lafdigii yakunu biicaadaةi lafdi isagu wuxuu noqdaa lafdigoo la soo celceliyo binafsihi laftigiioo la soo celiyo ama bimuraadifihi ama muraadifkiisii la soo celiyo nacam ajal aad tidhahdo nacam ajal waa tawkiid laftiya leanna waa isku macno oo laftigii laftiisii maad soo celina muraadifkiisii la macnaha yaad soo celisa kaas waa tawkiid lafti isman aw ficlan aw xarfan aw jumlatan midku doonaya ha noqdee la soo celina tawkiid damiiri اlmutasili wاlmustatir Eh, damiirka mutasilkaa ah iyo damiirka mustatirkaa ah, towkiidkiisa guud towkiidkiisa eh, alamila tusaala tusaalayaasha qumtu waan istaagay ana anaa istaagay ama qumtu waxaan u kacay ana anigu bilwaajibi waajibkii ayaan qabtay qumtu bilwaajibi waxa weeye waajibkii waan ka soo baxay markaad leedaha soomaaliha waajibkii waan qabtay iyadoonasa qumtu bilwaajibi qumtu ana anaa abtay biwaajibi waajibkii waajibkii waa abtay maa jaaaka kuma iman anta adiga axadun qofna sallamtu calayhi waan salaamay huwa isagaan salaamay sallamtu calayhi huwa halkaa waxaa ku jira qumtu waxaan qabtay bilwaajibi unba damiirkaa mutasilka ee weliba marfuuca taaulfaacil ayuu towkiidiyo wuxuu yidhi qumtu ana wuxuu ku tawkiidiyey ana oo ah damiir damiiru rafcin ah oo munfasila damiir munfasila oo fii maxalli rafcina kuwii ana iyo naxnu iyo anta iyo anti iyo huwa iyo hiya noqonay ayuu ku tawkiidi damiirka mu'akadkee la tawkiidinaya hore waa damiir mutasila qumtu waa damiir mutasila ana buu ku tawkiidiyey maa jaaaka damiirka kaafkaa ee mutasil ku towkiidinaya anta buu ku towkiidiyey sallamtu calayhi damiirka haawl ee majruurka ayuu towkiidinaya huwa buu ku towkiidiyey hadalkaa macnihiisu waxa weeye damiirka mutasilka ama ha noqdo fii maxali rafcin qumtu ama ha noqdo fii maxali nasbin jaaaka ama ha noqdo fii maxali jarin calayhi waa damiir mutasila damiirka mutasilka maxalkuu doono ha lahaadee waa la tawkiidin karaa waxaa lagu tawkiidinayaa damiiru rafcin munfasil ana iyo naxnu iyo kooxdoodii yaad ku tawkiidinaysaa damiirka hore tawkiidinaysaa mutasil inuu yimba la shardiya noocu doona ha noqdo fii maxali rafcin fii maxali nasbin fii maxali jar damiirka mu'akidkee tawkiidinayaa laakiin waa inuu ana iyo naxnu iyo qaybtoodii noqdo damiir rafcin mufasil nooc kasta waad ku towkiidinaysaa marka qumtu haddaad tidhaahdo anaa baan odhanaya darabanii haddaan idhahdo darabanii ama callamanii anaa baan odhanaya mar rabbii haddaan idhahdo mar rabbii soo fii maxalli jarma anaa baan ku towkiidinaya qumta haddaan idhaahdo anta qumta anta jaaaka anta mara bika anta damiirkii o dhan kii fii maali rafcin aal kii fii maali nasbina fi kii fii maxali jara waxaan ku tawkiidinaynaa damiir damiiru rafcina oo munfasila oo la macna ah ayaan ku tawkiidinayna oo la macna aan ku tawkiidinayna waayahay qaybta kale duhishnaa naxnu duhishnaa waan wareeray oo kala loo macnay naxnu annagu anfusunaa nafahaantayada waanu arrintaa ka yaabnay oo kale oo ka argagaxnay waa kan argagaxo ducirta waad argagaxday anta adigu nafsuka nafahaantaadu waad argagaxday jaabunuu way fuloobay way fuloobeen fuloyaal bay noqdeen hum iyagu anfusuhum naf ahaantooda halkana waxaa weeye duhishnaa waa damiir mutasila oo fii maxali rafcina ducirta tada ku jirta waa damiir mutasila oo fii maxali rafcina jabunuu wowda ku jirta waaw ljamaaca waa damiir mutasila oo fii maxali rafcin damaayirtani waa damaayir mutasila oo fii maxali rafcin waxaa la rabaa towkiidkii macnowigii in la towkiidiyo oo anfus nafsi iyo cayn naf iyo cayntii lagu towkiidiyo ayaa la rabaa intaan nafs iyo cayntii lagu towkiidin waa in lagu towkiidiye damiiru rafcin damiiru rafcin munfasilkii waa in lagu towkiidi oo munfasila iyagu waxay damiiru rafcin mutasil bay ahay nafsiba iyo cayn baad rabtaa masala inaad ku tawkiidayso intaan nafsi iyo cayn aad keenin damiir kale oo munfasila horta ku tawkiidi iyagu mutasil bay ahaayeen damiir munfasila markaa duhishnaa anfusunaa intaanad o dhan maxaad ku horraysiinaysaa naxnu duhishnaa naxnu markaasay ku bannaan tahay inaad anfusunaa tidhaado ducirta intaad nafsu ka odhan horta tawkiidida ducirta anta waad dhagaxday adigu nafsuka jabnu hum horta ku tawkiidi markaasaa anfusuhum qaybtaana muxuu inagu tusay haddii damiir mutasila aad tawkiidinayso oo halkan waxaa la shardiyaa marfuuca damiir mutasila oo fii maxalli rafcina sidaad tusaalayaashiisa dhammaantood ka arkayso naada iyo ta'da iyo waaw ljamaca waa fii maxalli rafci damiir mutasila oo marfuuca hadaad tawkiidinayso oo aad nafsi iyo cayn ku tawkiidinayso tawkiidkii macnawiga ah horta intaanad nafsi iyo cayn keenin damiir kale oo damiiru rafcina oo munfasila ku tawkiidi halkaas waa qaybtaasu kaga had usriju ana anigu waxaa kooraynaya alfarasa iftax anta adigu fur alnaafidata fariidun qara'a wuxuu akhriyay huwa isagu alkitaaba kitaabkiibu ahriyay qaybtaa hore oo labada qaybood uu qaybiyey mu'akadka horeen tawkiidinaynaa wuxuu ahaa damiir mutasila ayuu ah marna damiir kastoo mutasila waxaan ku tawkiidinay damiir rafcin munfasila baan ku tawkiidina waa qaybta hore marna waxaynu rabnay nafsiiyo cayn inaan damiirka mutasilkaa ku tawkiidin marka haddii uu damiirkaasi yahay damiiru racin mutasila damiir mutasiloo damiiru racina ah hadduu yahay intaanad nafsiya cayn ku towkiidin waxaad ku towkiidisaa damiiru racin munfasil buu labada qayboodba muakadka aynu towkiidinaynay wuxuu ahaa damiir mutasila qaybtan labadan qayboodee kale inoo hadhay damiirkaynu towkiidinayna waa damiir mustatira mustatir wey usriju waxaan ka horaynaya ficil mudaaric marfuuc wey aacilkiisu waa damiiru mustatiru wujuuban ma soo daahiri karo ana baa ku jirta halka oo mustatiron weligeed soo baxayn markaasaa ana kale lagu tawkiidiyey anaadan meesha taalla waa tawkiid lanna usri jood faacilka ku jira anaadu ma soo bixi kara weligii ma soo daahiri karo iftax oo ficlamar faacilkiisu waa damiirun mustatirun wujuuban taqdiiru anta ma soo daahiri karo antada meesha taalla waa tawkiid friidu qara'a damiirkiisu waa damiir mustatir jawaasan taqdiiru huwa isagu waa jawaasan waa lasoo muujin karaa laakiin dee looma baahna in lasoo muujiyo waa mustatir huwada meesha taalla waa tawkiid isagu maadaama jawaasan yahay way noqon kartaa tii faacilkiisii oo lasoo daahiriyana way noqon kartaa laakiin inta badan waa looma baahna in lasoo daahir sidaa darteed kan meesha yaalla tawkiid baynu ka dhiganaa maxaa la tawkiidinaya marka ana iyo anta iyo huwada meeshay noo taalla waa muakidkii tawkiidkii wey maxay tawkiidinayaan damiirka ay tawkiidinayaan damiir meesha yaalla oo oo baaris oo meesha yaalla mise waa damiir mustatira damiir mustatir ay tawkiidinayaan marka damiirka mustatirka waa la tawkiidin kara waxaa lagu tawkiidinaya un damiiru rafcin munfasil ana iyo naxnu iyo kooxdoodin baa lagu tawkiidinaya usrijo ana baad odhan kartaa anadani waa tawkiid iftax anta uskun anta wazawjuk anta antada meesha taale waa tawkiid lannu ta kale maba soo daahiri karto fariidun qara'a huwa alkitaaba huwadaasina waa tawkiid lannu qara'ada faacilkayga waa mustatir walow jawaasan ba ha noqdee laakiin waa mustatir marka damiir ma arksa damiirka mustatirkaa mustatirku laa yakuunu ila fi maxali rafci moogto lama yidha hadduu fii maxalli nasbi waa mustatir lama yidha damiirka mustatirka yani damiirka marfuuca ee mustatirka yani waxa weeyaan waa la tawkiidin karaa waxaana lagu tawkiidinaya damiiru rafcin mufasil ana wanaxnu ila akhirihi damiirtaasa lagu tawkiidi usriju ana nafsii alfarasa iftax anta nafsuka naafidata fariidun qara'a huwa nafsuhu lkitaaba halkanna waa isla kii duhishna naxnu anfusuna ku marin weyn usriju anaa nafsii alfarsa macniheygu waa maay waxa weeye waxaad rabtaa damiirkaa halkaa ku jira ee mustatirkaa inaad ku towkiidiso nafsiya cayn ku towkiidiso damiirka usriju ku jiroo anaya damiirka iftax ku jiroo antaa damiirka qara'a ku jiroo huwaa oo mustatira dhammaantooda waa mustatir waxaad rabtaa inaad nafsiya cayn ku towkiidiso intaanaad nafsiya cayn ku towkiidin waxaa waajiba inaad ku towkeydiso damiir kale oo damiiru rafcina oo munfasila inaad ku towkeydiso usriju anaa horta dheh anadaas waa towkiid anaada mustatirka ayay towkeydinaysa markaasaad nafsi ku dari karta towkiidkay macnawi usriju ana anigaa koraynaya nafsi aniga naftayda alfarasa farasa iftax anta damiirka la towkiidinaya oo antada mustatirkaa wey anta munfasila ku tawkiidi oo baaraysa markaasaa nafsuka ay kuu bannaanta inaad nafsina ku tawkiidisa qaybtaa imika u dambaysa ee qaybtii duhishnaa naxnu anfusunaa ducirta anta nafsuka waa isku mid waxay keligay ku kala duwan yihiin halkaana damiir baarisa oo mutasila oo meesha yaalla iyayna tawkiidinayna halkana damiir mustatira oo qarsoon baynu tawkiidinayna labadoodaba maxaynu ku tawkiidinaa anaa iyo aan wacdeedii aybteedii damiirkii damiir rafcin munfasilka loodhan jiray baan labadoodaa ku tukidin ama ha noqdo mutasil baaris oo meesha yaalla ama ha noqdo mustatir kaa qarsoon labadaba da'ana iyo qaybtoodii baan ku tawkiidin markaasaan anfusuna iyo nafsuna iyo tawkiidkii macnawigiina laga dabake marka waa sawaa halkaas labada kale ee u horeeyey qumtu ana bilwaajib iyo maa jaaka anta axadun iyo usriju ana alfarasa iyo iftax anta annaafidatan waa isku dhow yihin labadaba waxaa qaybta horena qumto anaada waa la tukanina damiir mutasila oo baarisoo meesha yaala usriju ana iyo iftax antana waxaa la tukiidinaya damiir mustatira damiir mustatir naxwiyiintu damiirka mustatirkaa waxay ku daraan mutasilka damiirka mutasilka iyo damiirka mustatirku waa isku mid mutasilun baa la odhanaya ama baaris ha noqdo ama mustatir ha noqdee mutasil bay soo wada galayaan labadooduba mutaصil waayahay qaacidada wuxuu yidhi aلضamaa'ir اlmutaصil damaa'irta mutaصilka ah wاlmustatira iyo mustatirka ah mutasilkunbay ku jirtaa iyaduna tuakadu waa la tawkiidiyaa tawkiidan lafdiyan tawkiid lafdiga oo aan nafsiya cayn damiirun lagu tawkiida damiirkio damiir lagu tawkiidin waa tawkiid lafdiya damiir la macnaa lagu tawkiidin bidamaa'ir rafci اlmunfasila lagu tawkiidin labadaba damair rafci munfasil adamair lmutasila waxay noqon kartaa fii maxali rafcin qumtu waxay noqon kartaa fii maxali nasbin maa jaaaka waxay noqon kartaa fii maxali jar man rabbika intaba waxaad ku tukiyanaysaa ana iyo naxnu iyo anta iyo huwa iyo damaairta mustatirki iyadu laa takuunu ilaa fii maxali rafcin ana iyo naxnu iyo anta iyo huwa baa lagu tukadin laa tuakadu damaa'iru rafci lmutasilatu damaa'iru rafciga mutasilada lama tawkiidiyo waa quntudii quntu waa damiir rafci mutasil duhishnaa waa damiir rafci mutasil ducirta waa damiir rafci mutasil damiir rafcin mutasil lama tawkiidiyo wlmustatira iyo kuwii mustatirka usriju iyo iftaxiyo lama tawkiidiyo binafsi waalcayn laguma tawkiidiyo ila bacda tawkiidihima bidamaa'ir rafci lmunfasila haddii aad qumtu rabto inaad nafsi iyo cayn ku tawkiidiso horta damiirkaa damiir kale ku tawkiidi qumtu ana markaasaad odhanaysaa nafsii duhishnaa naxnu markaasaad odhan kartaa anfusuna ducirta anta ku tawkiidi markaasaad odhanaysaa nafsuka nafsiya cayn oo ah tawkiidkii macnawigii markaad rabto inaad damiir ku tawkiidisa damiir racin mxuaha mutasila horta damiiru rafcin munfasil ku tawkiidi intaana nafsi iyo laa tuakadu damair rafci mutasila darabtu baa ka mida damair rafci mutasila qumtu baa ka mida qumtu walmustatira qum baa ka mida qum binafsi walcayn laguma tawkiido oo odhan maysidun qumtu nafsi iyo qum nafsuka odhan maysid ilaa bacda tawkiidiha iyadoo lagu tawkiidiye mooyaane bidamaa'ir rafci munfasila damaa'ir rafci munfasila oo ana iyo naxnu ku tawkiidi qumtu ana wa qumta anta wa qum anta nafsuka markaa dhe tamriinaat cayin fi lcibaaraat alaatiya atawkiida walmuakida walmuakada atawkiida ka wax wey muakidkii wey wاlmuakada iyo waxa la adkaynaya labadaba sheeg washkulhumaa labadaba xarake wamayiz الtawkiid اlafdiya min atawkiid اlmacnawi labadana kala soco yuثni الnaasu dadku waxay ammaanaan jamiicuhum dhammaantood cala alcaamili bay ammaanaan caamilkii almujidi dadaalay jamiicuhum waa tawkiidun linaas marka waa inaad gudo jamiicuhum annaasu baad tawkiidinaysa dadku waxay ammaanaan jamiicuhum waana tawkiidkii macnawigii النفس iyo alcayn iyo kul iyo jamiic iyo kila iyo kilta waa alfaad tawkiid almacnawi tawkiidkii macnawigi wey labadaba xarakee yuhni annaasu waa faacil jamiicuhumna waa la godaya waa tawkiid lلnaas وتwkiid اmarfuuci marfuuc وcalaamaة rafci adamة ظaahir calى alcaamili caamilkii almujidina waa nacti alcaamil buu sifaynaya almulku kulluhu lilah almulku waa mubtada kulluhu tawkiid marfuuc lilahina waa abarkii jaarmajruurkaas abarkii wey tafaqadtu ana nafsii aniga nafaantayda ayaa soo eegay oo soo baarbaaray ashjaar albustaani bustaanka geedihiisa anaa soo eegay tafaqudka watafaqada ayra fawajadtuhaa waxaan helay waxaan ku ogaaday jamiican dhammaanteed mumiratan inay geedihii midheeyeen midho leeyihiin baa ku ogaa tafaqadtu ana nafsii ashjaar albustaan waxa weeye halkan tafaqadtu waa damiir muttasila waxaa la rabaa in lagu towkiidiyo nafsii intaan nafsii lagu towkiidin towkiidka macnawiga ah waa in towkiid laftiga la raacayo damiir kale lagu towkiidiyo tafaqadtu ana taadii damiirka damiir rafci munfasilka ahayd mutailkahayd wuxuu ku tawkiidaya damiir rafcin mufasil oo la macna tafaqadtu ana markaasay ku bannaantahay inaad nafsiya cayn ku tawkiidiso nafsii laba tawkiid baa markaa meesha ku jira midi waa anaadaasoo tawkiidinaysa ta'da damiir damiir tawkiidinaya midina waa maxay waa nafsii oo tawkiidkii macnawigiia oo ta'dii uun tawkiidinaysa marka waxaa loo shardiyaa horta ta'da mutasilka intaan la tawkiidin in damiir eh, nafsi lagu tawkiidin in damiir rafcin mufas lagu tukiyo ashjaar bustaanna waa mafcuulkii ashjaara fawajadtuhaa jamiica mumirata fawajadtuhaa waxaan ku ogaaday jamiican xaalay tahay waa la xaaleeya haddii jamiican damiirka laga daayo xaala inta badan laga dhiga fawajadtuhaa jamiicahaa buu odhanla jamiicahaa markaasay tukiid noqonaysa lanna tukiidku waa inuu dameertaa la xidhiidho fawajadtuhaa jamiicaha mumirata aic waalidayka labadaada waalid aeec waalidayka waa mafcuulki kilayhima waa towkiid mansuuba waacif calaa ikhwatika walaalaha u naxariiso jamiicihim jamiicihim jamiican hadduu idhaa iminka xaalun bay noqon lahay jamiicihim mar hadduu damiirka ku daro waa towkiidkii towkiid majruura leanno halka hore ayaa calaa ikhwatika majruur iyaaka iyaaka namiima towkiidkaas waa nocm iyaakada horaa la towkiidiye markaas iyaaka dambe lagu towkiidiye ma macnawi baa mise waa lafdi wey caada rasuulu caynuhum caada rasuulu ninkii la diray baa soo noqday caynuhu lafaatiisa yaxmilu bushra isagoo bishaarada wada yaxmilu lbushra waxa weeye arasuulu caynuhu caynuhu waa towkiid macno wey waxay towkiidinaysaa maxay arasuul waana la godaya caynuhu lanna arasuul waa faacilkeeda ah. jaa aada rasuulu caynuhu isaga laftiisii baa soo noqday yaxmilu lbushra isagoo bishaaradaana wada rakibtu zawraqa yani yaxmilu lbushra jumlada waataynu soo qaadanay jumlo xaaliya weya caada arasuulu maadaama uu macrifo yahay yaxmilu xaal uu odhansa albushra bishaaradii uu wado isagu bishaaradii xambaarsan yahay waa jumla min اlmubtada'i min alficli wاlfaacil fii maxali nasbin xaalun min alrasuul rakibtu zawraqa ayaan zawraqii ama laashkii baan fuulay caynahu isaga laftiisii zawraqii aad garanayso maca sadiiqaya anigoo la socda labadeedii saaxiib kilayhimaa labadiiba anagooda socon rakibtu zawraqa caynahu waa tawkiidun lizawraq marka caynahu waa inaad nasbiso maca sadiiqaya adiiyadaas waa majruur maca muaaf adiiya muanuna waa majruur calaamatu jari alya adiiay waa muaa ya mutakalim kula muaa ilayh kilayhima waa tawkiidun lisadiiqaya labadaas adii bay tawkiidinaysa isaguna waa tawkiidun majruur wey lannu adiiqaya baa majruur ay muaaf ilayh ajal ha sayalqa aljaani kii wax geystay wuxuu la kulmi doonaa jasaa abaalkiisa kii dembiga geystay aljaani eedaysanihii ama dembiilihii jazaahu la kulmuta ajal ajal waa nooc ma tawkiidkaasi lafdi walaa macnawi tawkiid lafdiya wey qaطacnaa naxnu anfusuna annaga laftayadaa jaray aariiqa kullahu waddadoo dhan mashyan cala alaqdaam xaal aan ku soconno maashina cala alaqdaam annagoo la lugaynayna weya agaha iyaga ku socon qaacnaa naxnu anfusuna naxnudaas waxay towkiid u tahay qaacnaa damiirka mutasilka ayaa lagu towkiidiyey damiirka munfasilka fii maxalli rafcinta sababta loogu towkiidina imika waxa weeye anfusunaa baa la rabaa in lagu towkiidiyo marka anfusunaa intaan lagu towkiidin damiirkaa hore waa in damiir munfasila lagu towkiidiyo qaacnaa naxnu marka wax lagu cadfayana waa sidaa haddaad imika wax ku cadfaysa annaga iyo ciddaasaa jarta haddaad leedahay horta intaanaad ciddii kale sheegin waa inaad tawkiidiso qaطacnaa naxnu waaakharuun baad onaysa qaطacnaa naxnu waطulaab qaطacnaa naxnu anfusuna aariiqa kullahu kullahuna waxay tawkiidinaysaa aariiqa mashyan cala alaqdaam baaca almusaafiru daarayhi buu iibiyey labadiisii guri kiltayimaa labadiiba waqabada amana lacagtina gacantuu ku dhigay kullahu amankii oo dhan kullahu waasaytuhu ana nafsii anaa aniga nafaantaydaa xidhiidhiyey akara mima waasaahu in ka badan intay xidhiidhiyeen ama wax akhawaahu labadiisii walaalihii ahaa anfusuhumaa nafaantoodu intay wax in ka badan baan anugu waxtaray waasaytuhu ana nafsii damiirka waasaytu ta'da ku jirta ayaa la tawkiidinaya oo nafsi la rabaa in lagu tawkiidiyo horta anaa ku tawkiidi nafsi akara mima waasaahu akhawaahu walaalihii intay xidhiidhiyeen in ka badan akhawaahu anfusuhuma iminka anfusuhumaa waxaa lagu tawkiidinayaa akhawaahu labadiisa walaal laftoodu walaalihii iyaga laftoodu intay xidhiidhiyeen in ka badan marka looma baahna imika marka ismi caadiya la tawkiidinayo damiir baan la tawkiidinayn tawkiid kale in loo dhexaysiiya anfusumaada looma baahna waa najax alakhawaani anfusuhuma adin weed lannu anfusuhuma waxay tawkiidinaysaa alakhawaan halkana akhawaahu bay tawkiidinaysaa anfusuhumaada damaayir kale in lagu tawkiidiya halkan looma baahna laakiin marka damiir kale loo dhexaysiinaya waa marka damiirka la tawkiidinaya uu yahay damiiru rafcin mutasila ayaa loo baahanaya horta damiiru rafcin munfasilin meeshan la dhiga oo lagu towkeediy kadibna anfusiya iyo nafsiya cayntii la keen arabat harabat waa towkiid lafdi ah. ficilkii baa lagu celceliyey arabat harabat ishams towkiid lafdi xadaari xadaari min alihmaal ihmaalka iyo dhayansiga iyo dayacadda iska ilaali iska jir waa nooc makaas waa towkiid lafdia ah towkiidka laftigii afar qaybood bu ah mar waxaa la celcelin jiru ficil marna waxaa la celcelin jiray maxay ismi marna waxaa la celcelinaya xaraf marna jumlo dhan baa la celcelinaya xadaari xadaari min alhimaal waa noocma xadaari xadaari xadaari waa taqaanaa waxay tahay ismu ficil amar weeyaan waa ismi la macnaa ficil amar bimacnaa ixdar weeyaan xadaari waa ismi laakiin iclamar la macnaa ismu ficlamar bale sida sahya mah iyo aamiin iyo aamiin waa bimacnaa istajib ismi weeye ismu ficlamar leh waa asmaa waxa jira ficil maadiga la macnaa ismu ficil maadi baa la hedhaa asmaa waxa jira ficil mudaaric la macnaa ismu ficil mudaaric baa la hedhaa asmaa waxa jira ficil amarka la macnaa ismu ficil waxaa la hedhaa amar xadaari waa ismu ficil amar weeye marka ma ismi la celceliyeyba ma jumlo la celceliyeyba ma ficil la celceliyeyba ma xaraf la soo celceliyeyba midku noqonaya ya ismi la celceliyey waxa weeye xadaari ismu ficlo mar wey wuxuu qaadanayaa damiir mustatira wujuuban taqdiiruhu anta aw anti aw antuma aw antum aw antuna intaba ninkii le markaad la hadlaysa waxaad odhanaysaa xadaari min alhimaal gabadha waxaad odhanaysaa xadaari min alhimaal labada qof waxaad odhanaysaa xadaari min alhimaal ragga badan waxaad odhanaysaa xadaari min alhimaal ragge haweenkii badnaa waxaad odhanaysaa xadaari min alhimaal isma babedelo sahyi iyo mahna waa sida iyo aamiin iyo sidaa wey xaya cala asalaa waa sida isma bedelaysa lakiin haddaad ficil amarka ee la macnaahayn keento xaya waa bimacnaa aqbil ama tacaal ilى الصalaa aqbil ilى الصalaa oo kale wey aqbil dee haddaad aqbil keento way isbedbedelaysaa aqbil aqbilii aqbilaa aqbiluu aqbilna tacaala tacaalay tacaalayaa tacaalow tacaalayna way isbedbedelaysaa ficilo mar haddaad keento imka ixdar ixdar ixdarii ixdaraa ixdaruu ixdarna bay noqonaysaa ismu ficilku isma babadel marka imika damiirka mustatirka ee wujuubana meesha ku jira wuxuu noqon karaa anta haddaad nin la hadlayso wuxuu noqon karaa anti haddaad gabadh la hadlayso antuma antum antunna intaba saalix buu yahay kulba ciddaad la hadlaysa ku xidhanta sidaa darteed marka imika la keeno ixdar haddii la keeno lama yidhaa ficil baa la soo celceliye waxaad oranaysaa jumla la soo celceliye limaada lannu damiir mustatira ayaa ku jira meesha damiirka mustatirkiina waa kal muttasil ama waaba muttasilbade muttasil nooca muttasilku ku jira ficilkiiyo faacilkii wada socda miyaad odhanaysaa ficil baa la soo celeliyey mise waxaad odhanaysaa jumla la soo celeliyey hadday ficilkiiyo faacilkii wada socdaan imika jaaa saydun marka jaaa saydun jaaa saydun adhaa ma ficil baa soo celceliyey mise jumla la soo celceliyey jumla la soo celceliyey ixdar haddaan idhaahna ma ficil baa soo celceliyey mise jumla la soo celceliyey ku darsoo damiirkii hadda wuu la xidhiidhsan yahay kal mutasil baa laga soo qaadaya ixdar antadiina way way raacsanta kama haraysa sinaba lianna almustatira kalmuttasil marka maxay noqonaysaa ixdar jumla la soo celceliyay noqonaysa xadaarina waa sida anta baa ama anti jumla la soo celceliye w laakiin marka jaa haddaad ficil maadiga soo qaatod jaa tiraahdo oonad faacilkii ku darin ficil la soo celceliyay noqonaysa lanno damiirkiisu dee mustatirun wujuuban hadday meesha mustatirkaas waxa lagu xisaabinaya kal mutasil damiir la xidhiidhsan baa isaga lagu tiri xadaari xadaari min alhimaal waxaad ku dartaa tawkiidka jumlada la soo celceliye laftiga tamriinka labaad ضع في كل مكان من الأماكن الخالية توكيدا معنويا مناسبا توكيد معنوي ومناسبا لك تلف الأثاث كلها أما كله الأثاث كله alaabtii o dhan way burburta ama way jajabta talif aلأثاث كله bictu ثمر البسطاaن كله أبوه وأخوه كiلاahما يعطفاaن عليه labadooduba wa u naxariistaan ixfad caynayka kiltayhimaa ixfad caynayka kiltayhimaa labadaada indhoodba ka ilaaqso min wahji shams qoraxda kuleylkeeda ixtaraqa alxatabu kullu akhuuka nafsuhu huwa aladii naqla alkhabar nafsuhu imika halkaa kulluhu iyo jamiicuhu iyo ma soo galayso akuuka nafsu waa macaynuhu waa isku mid labadaas ishtaraytu lxisaanayni kilayhima labadii faras baan soo iibsaday waxaad odhan kartaa ishtaraytu lxisaanayni labadii faraseed garanayso ayaan soo iibsaday anfusu anfusahuma ishtaraytu lxisaanayni anfusahuma iyaga laftoodii baan soo iibsaday ama kilayhima labadoodiiba kolba dhinacaad ujeedo ma iyagii laftoodii baad soo iibsatay mise kuwa kale ma midunbaad soo iibsatay mise labadiiba waad soo iibsatay halkaas ka alcuqalaa anfusuhum ama kulluhum kulluhum bay ku fiicantah alcuqalaau kulluhum dadka caqliga leh dhammaantood yakrahuuna shiqaaqa khilaafka way nacaan yakrahuuna shiqaaq ay alkhilaaf zaarana almudiiru aye mudiirkii baa na soo siyaartay nafsuhu isaga laftiisiibu ah naa'ibkii nooma soo diri anta haye اladي badأta شhaرa anta nafsuka اladii badأta شhaرa anta maanta damiirka la tawkiidinaya isagiibaa damiir munfasila tawkiid kale markaa uma baana maxaad ku tawkiidin lahay damiir kale munfasila anta anta maya haddii uu damiirku mutasil ahaan laha wax la xidhiidhsanaan lahaa marka nafsuka iyo kuwa lamidkaa ku tawkiidinaya waxaan u baahan lahayn damiirka mutasilkee hore ku munfasila in lagu tawkiidiyo lafsidoona ay ka dambayso anta isagii baa munfasila mug marka nafsuka alladii bada'ta shar adigaa ah kii sharka bilaab tamaariinta kalena soo akhriya waan qaybta lixaad iyo kolle waynu maarksa waynu isweydiinaynaa insha allahu tacaala qaybta ugu dambaysana namuudaj nadufad yadaahu kiltaahuma waa craabkii soo craab craabkana wallah subxana wa tacaala aclam